alla waxau dhahay fii khabari lmasiix wadkur xus id awxaytu wadkur xus id awxaytu markaan u waxyooday oo ila alxawaariyiina an aaminuu bi aniga i rumeeyey wa birusulii rusushayda qaaluu waxay dhahay aamanaa waan rumaynay washhad ka markhaati qac biannanaa muslimuun kuwa ilaahay isu dhiibay oo allaba hogaansa inuu yahay wa qaala alla waxau dhahay fii man taqadama oo min alambiyaai isagoo ka sheekaynaya yaxkumu biha ay bitawraati waxaa ku xakumi jiray annabiyuuna nabiyintii alladiina aslamuu oo islaamo alla hogaansameeyey liladiinay ku xakumi jireen haduu yahuudoobay kuwa yahuudda ay kitaabka xakamjireen wa qaala can balqiis wuxuu ka dhahay waa boqoraddii yaman waayo oo sulaymaan maanta ma arkaysaa milkigeedii ilaahay u keenay annaha qaala inay tii rabbi innii dalamtu nafsii naftidaan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 reebaayo lama arko wallaahu tacaalaa markaas wuxuu ka sheegayaa calaaqada rasuusha ka dhaxaysa iyo ummadahooda inay dad isku xidhan yihiin ayuu sheegaya calaaqada waxaa weeye kan ugu horeeya waxaa lagula ballamayaa aakhirka dambeeya rasuulka ugu dambeeya hadduu arkow soo gaaro inuu rumeeyo ou raaco aakhirkana waxaa leeya awalintii waa inaad rumaysaan oodan tafriiq diimaha ilaahay aadan kala gelin nacam sida yahuudigiba aan looga yeelini takdiibu maxamed wa shareecatihi qof musliman ahay odhanaya lagama yeelayo takdiibu muusa wa shareecatihi bal huwa gaal waa gaal نعم ayagana laga yeemay takdiibu muxamed calayhi salaatu wasalaam habay isku dhejiyeen muuse iyo ciise sababta annaga waxay dhahay waaladii nafsii biyadihi laa yasmacu bi axadun min hadihi alumma yahuudiyu walaa nasraaniyu uma yamuutu eh, walam yu'min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 firaqda iyo ahlumilalka ka mid ah fannaaru mawcidu aayadda xadiidka markaas isku mid maaha ayi xisbi ayi firqanadii hadda waxaa soo baxay niman dacwo islaameed sheeganaya oo dhahaya maanta ma arkaysaa gaaladu waa maarata waa iska toosan yihiin maxaan aada maqlaysaano maarata yani adyaanta maarata yani ijtimaacu iyo dadaa hadda rumaysanoo markii hore maarata la dhihi jiray saxwa iyo balaaya lagu sheegi jiray hadda waxaa weeye gaalada u dhawaashadeedii iyo taswiibkeedii iyo maaragta ayay ku daba jiraan oo hadda waxay u haystaanba maarata yani wixdatul adyaan iyo baabkaasay ku dhex jiraanba oo waxaasay hadda faafinayaan mar dhowna waxay sheeganayan inay iyagu dacwada ay aabba iyo oday ay maarata ay ka yihiino qaama bihim alislaam maarata inuu ku qumay laakiin sharcaana